alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed waxaynu ku soo jiray mawduucii ku saabsanaa ducada oo sheikhu yidhi waa lagu ducaysanayaa marka qur'aanka la khatimo mawduuca ducada ku saabsan sheikha la yidhaahdo bakri abu zayd ayaa risaalo uu bixiyey marwiyaatu ducaa'i khatmi lqur'aan buu aad ugaga hadlay madaahibta iyo a'immada iyo aaraadooda iyo waxay ka yidhaahdeen iyo marwiyaadka lagu soo wariyey hadday asaar saxaaba hadday tahay iyo hadday tahay qaar taabiciin aad buu mawduuca uga hadlay waxaanu tilmaamaya a'immada saddexda ah abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici wax naqliya inaan laga haynin marka qur-aanka la dhammeeyo in la ducaysto duca wakhtigaa la ducaysanaya saddexdaa imaam inaan laga hayn ha yeeshee imaam axmed baa laga hayaa buuli laakiin saddexda imaam ee kale wax naqliya lagama hayo inay yidhaahdeen marka qur-aanka la dhammeeyo waa la ducaysanaya bale imaam maalik waxau odhanayaa buu idhi laysa min camali innaas an dadkii aanu soo gaadhnay shaqadoodii iyo camalkoodii may ahayn saasuu odhanaya ha yeeshe wuxuu tilmaamayaa a'immada qaarkood muta'akhiriintii madhabtaas ka madhab yeeshay inay bacdigood istixbaabeen iyadoo imaamu shaafici aan laga hayn ayaa muta'akhiriintii madhabta qaarkood ay istixbaabeen oo ay yidhaahdeen marka waa fiican sidan hadda nawowiba uu istixbaabaayo iyadoo abu xaniife aan laga hayn ayaa muta'akhiriintii xanafiyo ay istixbaabeen riwaayaadka imaam axmedna cidda soo warisay iyo marka waxa weeye kutubahay ku taalla iyo ashyaada waa ku dheeraaday calaa kulli xaal asal bay leedahoo maadaama saxaabi saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam ka mida ay ka sugan tahay waa anas ibnu maalike ducada markaa la ducaysanayaa waa mid loo hayo asar saasay noqonaysa ha yeeshee imaam axmed riwaayaadkiisu waxay isku khilaafeen madaakhila asalaa baa markaa lagu ducaysanayaa khatimadda mise khaarij asalaa hadday daakhil asalaa tahay ma qabla rukuuc baa mise ma aha wuxuuna tilmaamayaa agsarka riwaayaadkiisa inuu yidhi marka la dhammeeyo oo qiraa'adii sidaa loo khatimo intaan la rukuucin ayuu imaam axmed istixbaabayaa riwaayaadkiisa badankoodu siday sheegayaan in wakhtigaa la ducaysanayo ou imaamku ducaynaayo maa muumiintuna ay odhanayaan aamiin bacdi kaleo salafkii ka mida waxaa laga soo naqliyaa inay ducada sujuudda ka dhigi jireen oo sujuudda ku ducaysan jireen ducada khatmiga inay sujuudda la doonan jireen bacdi kaleo salafkii ka mida waxaa laga soo raraa duco fara badan oo kala duwan inay ku ducaysan jirine sida yuusuf ibnu asbaat oo kale oo culammadii salafka ka mid a markuu qur'aanka khatime baa la yidhi wuxuu ku celcelin jiray toddobaatan goor allaahuma laa taftinna allaahuma laa taftinna allaahuma laa taftinna sabciina mara calaa kulli xaal baabku waa waasic mar haddii aasaartii salafku ay qaarkood sheegayso yacni duco xataa duco loo kulmayo laysugu imanayo yacni si ay ku soo aroortay aynu soo aragnayna waxay noqonaysaa mas'alo aan laysku tashniicinayn mas'alo aan xumaan laysugu nisbaynayn ayay noqonaysa marka asal bay leedahay arrinkuna waa waasic ruuxii duco mucayana ku kaaftooma oo gaar ah iyo ruuxii ducooyin badan ku duceeya sheikhu wuxuu maray in ducooyin badan oo kala duwan oo jawaamica lagu duceeyo waxaa ka mid a ah ducooyinku soo arooriyey allaahuma yasirna lilyusra wajannibna alcusra wa acidna min shuruuri anfusina wa sayi'aati acmaalina ilaahayow yasirna lilyusra noo sahalo noo fudaydii tii fududayd waxaa loo jeedaa jannada iyo waxa jannada ruuxa gaadhsiinaya wajannibna alcusra naga fogee tii adkayd naarta naga fogee iyo waxa noo sababaya wa acidnaa min shuruuri anfusina naga magan magangeli shararka nafahayaga wa sayi'aati acmaalina iyo camalladeeda kuwooda xun xun naga magan magangeli wa acidnaa min cadaabi annaari wa cadaabi alqabr naga magangeli cadaabu naarka yacni cadaabta naarta iyo cadaabta qabriga cadaabta qabriga waxaa loo jeedaa cadaab fi lqabri oo idaafadu waa bimacnaa fii ayay noqonaysa cadaabi naar yacni naarta iyo cadaabtu waa isla mid laakiin isku mid yaday tahayba haddana laysu idaafeeyey yadoo isku mid ah ayaa laysu idaafeeyo laysaga dhigay mudaaf iyo mudaaf ilayhi tan noocaasoo kale ah culamada qaarkood waxay dhahen waa la awilayaayo shayga naftiisa looma idaafeeyo laakiin sida saxiixa taawiil waxba uma baahna waayo ikhtilaafka labada magac iskhilaafsan yihiin labada lafdi ayaa waxa la dejiyey inay xaqiiqatan isu khilaafsan yihin oo kale kaannahu in macnuu iskhilaafsan yahay wa acidna min cadaabi annaar wa cadaabi alqabr wa fitnati almaxya waalmamaati fitnada noloshana naga badbaadiye yacni wakhtigaanu nool lahay fitnada dhacaysa waalmamaati iyo fitnada geerida yacni labadaba naga badbaadiye wa fitnati almasiixi adajaal marka fitnat almaxya waxaa laga tilmaamayaa inta la nool yahay yani fitnadeeda ayaa looga jeedaa fitnat ilmamaatna waxaa loo jeedaa yaani waxa weeye ta ruuxa markaa qabriga lagu fitnaynaayo inakum tuftanuuna fii qubuurikum imtixaankii qabriga oo bimacnaa nasug baa macnuhu dhacaya ama la yidhahdo mamaadka waxaa laga tilmaamaya yacni marka la dhimanayo la nafbaxayo yani saa la yidhahdo sida horaa fiican wa fitnat ilmasiixi dajaal yacni masiixii dajaalkaa bimacnaa beenta badnaa fitnadiisa naga badbaadi waa dajaal cawar yacnii inta dambe ee ducadu waxaa laga qaatay istaciidu billaahi min arbac xadiiskii ku soo arooray afar ilaahay ka magan gala intaydaan salaamo naqsan ka hor afarta halkan lagu sheegay bay ku saabsanayn waacidnaa min shuruuri anfusina wa sayi'aati acmaalina waxaa laga soo qaatay yacnii khudbatulxaaja lafteeda waa tii ku jirtay labadaa in ilaahay laga magan galaayo sharka nafuhu leeyihiin iyo camallada xunxunba ee in ilaahay laga magangelaayo waatii ku sugnay allaahumma inaa nas'aluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghinaa ilaahayow innaa nas'aluka waxaannu ku weydiisanaynaa annagu alhudaa hanuunkiiyo watuqaa cabsida waalcafaafa iyo dhowrsoonida aanu xaaraanaha ka dhowrsoonnay waalghinaa iyo haninimada yacnii waxa weeye duca ma'suuray ahayd oo saas yadaa ku soo aroortay laakiin jamci unbaa laga dhigay calaa sabiil ifraad bay ku soo aroortay laakiin calaa sabiil baa laga dhigay allaahumma inaa nastawdicuka adyaanana wa abdaanana wa khawaatiima acmaalina ilaahayow innaa nastawdicuka annagu waxaannu ku ammaano gashanaynaa waannu ammaanadaada ka yeelaynaa inaad noo ilaaliso adyaanana diimahayaga wa abdaanana iyo jidharkayaga wa khawaatiima acmaalina iyo camalladayada yacnii khaatimooyinkooda ugu dambeeya ayaannu ku ammaano gashanaynaa wa anfusanaa wa ahliina wa axbaabana waxaannu kaloo ku ammaano gashanaynaa wa anfusanaa nafahayaga wa ahliinaa iyo eheladayada wa axbaabana iyo kuwa aanu jecel lahay dadkaanu jecel lahay wa almuslimiin iyo muslimiinta kaleba wa jamiica maa ancamta bihi calayna wa calayhim min umuuri alaakhirati waaddunya waxaannu kaloo ku ammaano gashanaynaa dhammaan waxaad noogu nicmaysay annaga iyo iyagaba aad ugu nicmaysay oo umuuraha aakhira iyo umuuraha adduunyadaba ah macnaa wax wanaagsan oo kasta oo aad noogu nicmaysay adaannu ku ammaano gashanaynaa oo aannu ka yeelaynaa qaar ammaanadaada ku sugan inaad adigu noo ilaaliso ducada waxaa ku sugan istiidaac xadiisna waxaa ku soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu yidhi ina allaha ida istuudica shay'an xafidahu ilaahay haddii shay la ammaano gashado oo la yidhaahdo shaygaasi ammaanadaadaan ka yeelay ee ilaahu i ilaali ilaahay waa ilaaliyaa ina allaha ida istuudica shayan xafidahu xadiiskuna waa saabit waa sugan yahay oo nebiga sala allahu alayh wasalam waa ka sugan yahay marka intaasoo dhan ilaahu noo ilaaliya ammaanadaaduna ka yeellaye marka la yidhaahdo waa shay dee duca ahoo qiimo badan ishkaal haddii la yidhahdo nastawdicuka adyaanana wa abdaanana yacni adyaantii iyo abdaantii iyo khawaatimtii iyo anfustii intaba waa la wada jamciyey waxaana loo idaafaynayaa jamc waxay culammadu yidhaahdaan idaa quubila aljamcu biljamci taqasamat afraada haddii jamaca jamac loo idaafeeyo ama la qaabilsiiyo afraad bay u qaybsamaysaa lagama tilmaamayo shakhsi kastaaba inuu diimo dhowra leeyahay iyo dhowr nafood inuu leeyahay iyo wax la mida ee waxaa laga tilmaamaya iyadoo mid waliba uu tadayun keliya leeyahay ou ka diin yeelanaayo iyo camal keliya uu ka diin yeelanaayo iyo jidh keliya uu leeyahay iyo naf keli ah iyo khaatimo keliya haddana markii jamac loo tiiriyey oo loo idaafeeyey waxay noqonaysaa afraad inay ugu qaybsamayso waa mid iyo naftiisa mid iyo khaatimadiisa mid iyo badankiisa wahaakada haddii la yidhaahdo diintoodu miyayna mid qura ahayn waxaa la odhanayaa diinta laga diin yeelanayaa waa mid qura eh laakiin camalkiisa tadayunka ahee ruuxu uu samaynayo ee ficilkiisa ee ictiqaadkiisa ee odhaahdiisa ee isagu markaa camal ahaan iyo diin ahaan uu u samaynayo dee mid walba isagay u gaartaa mid walba cibaadadiisa isagay u gaar sida loo cibaadaysanayaa ee mashruuc mashruucahay si qura ha noqoto laakiin ruux waliba yacni cibaado khaas isaga u ah ayuu rabbi ku caabudayaa ya wuxuu uhi nabigu sala allahu aleyh wasalam idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuu diinahu maxaa loo jeedaa hadduu idiin yimaado midaa ka raalli tihiin diintiisi iyo akhlaaqdiis yaan ruux kastoo muslime diintiisa laga raalli ahayn oo diintiisu islaam ahayn waxaa loo jeedaa xadiiska laga tilmaamaya tadayunkiisa isagu uu ka diin yeelanayo camalka uu diinta ku camal falaya ah waxaa kala duwan camalka uu ruuxu la imanaayo uu doonaayo inuu diintii ku camal falo oo marna fiicnaanaya marna nuqsaani ku dhacayso iyo diintii lafteeda laga diin yeelanaayey oo ahayd tii nebiga sala allahu alayh wasalam lagala kulmay marka ruux waliba siday ahayd ulama wada imanayo marka ida ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu marka diinahu waxaa loo jeedaa tadayunkiisa oo camalka uu isagu la imanaye isleeyahay diintu ku camalfal ah taas ayaa laga tilmaamaya adyaananaana waa saas waxyaalaha ilaahay la magan gashanayo waxaa ka mid a acmaasha khaatimooyinkooda oo camalladii khaatimooyin wanaagsan inuu ilaahay ku khatimo dee waa shay fiican inama alacmaalu bilkhawaatiim nafahayaga iyo ehelkayaga iyo dadkaannu jecel lahay iyo muslimiinta kale dhanba ayaannu ku ammaano gashanaynaa oo kuu dhiibanaynaa noo ilaali saas aawadee marka safarka la gelayo ducooyinka la akhriyo ayay ka mid tahay allaahumma inaa nas'aluka alcafwa walcaafiyata fi ddiini waddunya waalaakhira ilaah waxaannu ku weydiisanaynaa alcafwa caafinta aadna caafido oo noo dhaafto dembiyada waalcaafiyata waxaannu ku weydiisanaynaa caafimaad bimacnaa waxa weeye inaad caafiyana siiso caafiyadu waa in beleda laga badbaado fi ddiini waddunya waalaakhira xagga diinta iyo xagga adduunyada iyo xagga aakhirada mid walba inaad caafimaadna siiso bimacnaa bele naga ilaaliso caafiyada looma jeedo xanuunkii laga badbaado keliya looma jeedo ee waxaa laga tilmaamayaa bele oo dhan in laga badbaado alcaafiya min albala beladaa waxaa soo gelaysaa xaggii addiinta iyo xaggii adduunyada iyo xagga aakhira mid walba waljamca baynana wa bayna axbaabina fii daari karaamatik waxaanu ku weydiisanaynaa kulminta annaga iyo dadkii aanu jeclayn aadna kulmiso oo nagu kulmiso fii daari karaamatik daartaad wax ku sharafto oo jannada ah inaad nagu kulmiso baanu ku weydiisanaynaa bifadlika wa raxmatik waxaannu kugu weydiisanaynaa fadligaaga wa raxmatika iyo naxariistaada ayaanu kugu weydiisanaynaa marka cafwiga caafiyada in lagu ducaysto aasaarta lafteeda waa ku soo aroortay oo axaadiista qaar bay ku timi cafyi caafiya in nebigu sala allahu aley wasalam ku ducaysan jiray marka in lagu ducaysta aad bay u fiicantay waa duco jaamica oo godobballaaran waxaannu ku weydiisanaynaa annagiyo dadkaannu jeclayna inaad nagu kulmiso jannada daari karaamatika waxaa loo jeedaa jannada bifadlika wa raxmatik waa tawasul lagu tawasulaayo ilaahay sifaatkiis yacnii ilaahay fadligiisu iyo naxariistiisa waxaa loo jeedaa sifaatkiisaa loo jeedaa mar fadliga waa loo jeedi karaa shay aan sifadii ahayn raxmada lafteeda waa loo jeedi karaa shay aan sifadii ahayn oo makhluuq ah ina allaha khalaqa mi'ata raxma markaasoo kale sifadii looma jeedo aasaartii raxmadu ku tacalluqaysay baa raxmo lagu magacaabay in allaha khalaqa mi'ata raxma laakiin raxmo sifo ilaahaya baa jirtaa wa rabbuka alghafuuru durraxma rabbigaa waa ka dembidhaafka badan durraxmati waa ka naxariista u saaxiibka ah marka sifaatkiisa waxaa ka mid a ah sifatu raxma ka mid a ah. ahlu sunnati waljamaca waa sugayaan sifatu raxma sifa raxma la yidhaahdo in ilaahay lagu sifeeyo adilladan aad bay ugu aroortay fitrada lafteeda waa mid lagu garanayo iyo caqliga in ilaahay raxmo loo sugo ha raxmada ilaahay lama mid aha raxmada makhluuqaadka kayfkeeda iyo qaabkeedana garanmaya dadka qaarkood waxay odhanayaan raxmadu waa maxay waa riqatulqalbi bay deedna isugu jawaabayaan raxmo waxaa la yidhahdaa bay odhanayaan riqatulqalbi qalbi jileec markaasay odhanayaan ilaahay ma waxaan ku sifayn karaa qalbi jileec markaasay odhanayaan maya idan raxmo ilaahay lagu sifaynayaa ma jirtee waa in la awilaa oo daahirka laga leexiyaa maxaa lagu awilayaa waxay yidhahdeen afar mid waa in lagu awilaado in la yidhaahdo raxmada waxaa loo jeedaa ixsaanka samafalka ama incaamka nicmaynta ama labadaa doonistooda iraadat lincaam iyo iraadat alixsaan afartaa mid ka mida waa in lagu fasiraa saas aawoodee alraxmaan alraxiim markay fasirayaan waxay leeyiin almuxsinu ama muriidu alixsaani ama almuncimu ama muriidu alincaami waa naxariista marna odhan maayaan jawaabteed waxay tahay adilada ku soo aroortay raxmo in ilaahay isku sifeeyey raxmaan iyo raxiimna isku magacaabay qur'aanka iyo xadiiska aad bay ugu badan tahay waxay ku timi isim ahaan bay ku timi oo wasfiyadoo abay ku timi waxay ku timi iyadoo masdaray ku timi wa rabbuka alghafuuru duraxma waxay ku timi iyadoo ficilay ku timi yarxamu man yashaa irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi lsamaa yacni waxa weeye ishtiqaaqyada kala duwan bay dhammaan ugu timi nebiga sala allahu alayh wasalam lagama hayo xaraf sheegaya axaadiista iyo aayaadka sifaatka ku soo arooray daahirkooda looma jeedee awila oo daahirka ka leexiya lagama hayo hadday waajib ahaan lahay daahirkaa in laga leexiyo ama daahirkaasi uu ahaan lahaa tashbiih nebigu inuu caddeeya waajib ku noqon lahay yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal fama ballagta risaalata waa mubayinkii caddaynaayo qur'aanka litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim shayga aanu wakhtigaa sheegini inaanu laazim ahayn baa laga qaadanaya qaacidaduna waxay tahay taakhiru lbayaan can waqti ilxaajati fii xaqi illahi yajuusu bilijmac caddaynta wakhtiga ummaddu u baahantay in laga dibdhigaa ma bannaana ijmac bayna ku bannaanayn saas aawadee culammada qaarkood oo markii hore madhabkaas saa u qabay in la awilaa inay laazim tahay oo madhab ku barbaaray waagii dambe qaarkood madmadow bay la yeelatay waxaa ka mid ah abu maxamed aljuwayni abu maxamed aljuwayni waa min culamaai qarni alkhaamis culamadii qarnigii shanaad buu ka mid ahaa asxaabu lwujuuhi shaaficiyana waa ku jiraa asxaabu wujuuha shaaficiya ku jiraa waa waalidu imaami alxaramayn imaamu alxaramayn abulmacaali aabbihii weeye abu maxamed aljuwayni risaalada markaa sifaadka ku saabsane u qoray waxau odhanayaa inuu sidaa iyo ku soo barbaaro oo mashaa'ikhdiisa saa u sheegeen oo caynkaa markuu soo sheego ayuu wuxuu odhanayaa waxaan eegaa buuhi aayaadka qur'aankaa waxaan eegaa axaadiistii nebiga waxaan garanayaa majliska nebiga sala allahu alayh wasalam inay cid weliba iman jirtay mid caalim oo cilmile baa iman jiray mid acraabi oo jaafaa iman jiray mid dhowaan soo islaamo xadiisu cahdiyana iman jiray nebiguna sala allahu alayh wasalam aayaadka iyo axaadiistaa saasuu dadka ugu akhrinayo ugu sheegaayay haddana waan eegaa wuxuu ka daba keenay xaraf qura oo marka uu sheegayo nebigu u raacinayo daahiruhaa kayru muraad ama waa in daahirka laga leexiyaa ama macnaha looga jeedaa sidan ma ahe waa sidaas ama sidaa ha u qaadanina kuma arag buuhi waxaa markaa ii caddaatay buuhi sida sawaabkii inay tahay nusuusta sifaadka ku soo arooray in la sugo sida nasku u itlaaqay loo itlaaqo waan la awilin isbaat lagu sameeyo mawduuca noocaasa aad buu sii cadiyey calaa kulli xaal bifadlika waraxmatik waa tawasul ilaahay sifaatkiisa lagu tawasulayo sifaadka ilaahayna waa lagu tawasuli karaa ishkaalle kuma sugno in asmaada ilaahay lagu tawasulo oo ilaahay lagu baryo iyo in sifaatkiisa lagu tawasulo oo ilaahay lagu baryo raxmada ilahay iyo raxmada makhluuquna isku mid maaha tafaasiishana laynooma diran inaynu kayfka doonno oo idhaahno raxmadda ilaahay waa qaabkee mid laynagu kallifay maaha inaynu gallana maaha inaynu ka gaabsannaa ilaahay baa qaabka ogdheh laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa kayfiyadday tahay allah mooye cid kale ma garanayso allah oo quraa garanaya waxaa la mid a ah sifaatka kale kayfiyatu xayaatihi mayaynu garanayna ilaahay nolosha ilaahay qaabkay tahay mayaynu garanaynaa maya sidaasaa sifaadka halkaa la wada marinaya waa in kayfiyada laga gaabsadaa walaa yuxiituuna bishayin min cilmihi ila bima shaa yacni shay cilmiga ilahay ka mida lama koobaayo wuxuu ilaahay doono in la koobo mooyaane walaa yuxiituuna bihi cilma ilahay cilmi ku koobi maayaan marka kayfiyada waa in laga gaabsadaa makhluuqaadka qaarkood baynaan qaabkooda garanaynin saynu hawaysanaynaa ilaahay kayfkiisa inaynu garanno nafta inagu jirtaa kayfkay tahay maynu garanaynaa iyadoo jidhkeenna ay ku jirta inaan garanayn qaabkay tahay yacni waxyaalaha makhluuqaadka qaarkood baynaan kayfkooda garanayn jannada wuxuu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam xadiisku ilahay ka soo wariyey inuu ilaahay yidhi acdadtu lcibaadiya alsaalixiina maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara cala qalbi bashar yacni jannadii qaabkay tahay qalbi bini aadam kuma soo dhacayso maxaa laga fahmayaa kullu maa khatara fii baalika faljannatu bikhilaafiha xadiiskan saxiixaynkaa sheegaaya qalbi bini aadam inayna kusoo dhacaynin kayfkeedaan kuso dhacayn iyo xaqiiqadeedu siday tahay haddii jannadii oo makhluuqii sidaa tahay fama baalu khaaliqi aljanna jannadii oo makhluuq ahi kayfkay tahay haddaynay qalbi bashar ku soo dhacaynin sidee kayfka u allaah yahay khaaliquuljanna uu qalbi bashar ugu soo dhici karaa kuma soo dhici karo saas aawadee culamadu waxayan kullu maa khatara fii baalika min suuratin aw kayfiyatin faallahu bikhilaafih calaa kulli xaal sifada waa in la sugaa wixii sifaada oo nusuustii adilada ku soo arooray ashyaada sifaadka ah sifaadka ku soo arooray aayaadkii axaadiista waa in la sugaa oo ilaahay loo sugaa kayfkiiya qaabkana waa in laga gaabsadaa lafdiga iyo macnahana waa la sugayaa tashbiihna waa laga nafyinayaa ta khalqiga lama mid aha baa la odhanaya tafaasiil kale in la galo layskuma mashquulinayo allaahumma aslix wulaata almuslimiin ilaahay oo hagaaji madaxda muslimiinta wa wafiqhum lilcadli fii racaayaahum waafajina caddaaladda ay u caddaalad sameeyaan dadka markaa racyadahooda ah yacni shacabadooda inay u caddaalad sameeyaanna ilahu waafaji walixsaani ilayhim washafaqati calayhim waxaad waafajisaa samafalka ay u samafalayaan shacabadooda iyo naxariista ay u naxariisanayaan warifqi bihim iyo yacnii dhimrinta ay u dhimrinayaan bimacnaa u sahlanaanayaanoo aynay ku adkaanayn walictinaa'i bimasaalixihim iyo inay ilaalinayaan danahooda wa xabibhum ila araciyati wa xabibhum yaga waxaad jeclaysiisaa madaxda ila araciyati yacnii racyadooda ama shacabadooda jeclaysiin oo waxaad ka yeeshaa qaar jecel waxabibhum ila araciyati wa xabib araciyata ilayhim marka labada waxaway mid qolo walba qolada kale jeclaysi baa macnuhu dhacaya wa xabibhum yaga jeclaysi ila raiyati racyada yani dadka shacabada wa xabib araciyata ilayhim shacabadana yaga jeclaysi yani qolo walba qolada kale qaar isjecel ka yeel oo madaxdu shacabka jeceshahay shacabaduna madaxda ay jecel yihiin wa wafiqhum lisalaatika almustaqiim ilaahay waafaji waddadaada toosan waalcamali biwadaa'ifi diinika alqawiim iyo camalfalka lagu camalfalayo diintaada toosan shaqooyinkeeda lagu camal falayo oo la fulinayo ducadani waxay ku saabsan tahay in madaxdii loo ducaynayo dadka qaarkood madaxda markay u ducaynayaan waxyaale aan nafci badani ku jirin bay ku duceeyaan inuu mulkigooda ilaahay dheereeyo iyo inay waxaweeye cimrigooda u dheereeyo iyo waxyaale adduunyo ku saabsan laakiin diin ahaan baa loogu ducaynayaa inuu ilaahay islaaxiyo oo wanaajiyo oo diin ahaan qaar wanaagsan ka yeelo cadaaladda waafajiyo samafalka waafajiyo dadka inay u naxariistaan u waafajiyo masaalixdooda inay ilaaliyaan iyo danahooda u waafajiyo yacni qaar markaa shacabkii jecel uu ka yeelo shacabkuna iyaga ay jeclaadaan yacni u waafajiyo marka waddada toosan waxaa ku jira khayr culammadii salafka waxaa laga soo naqliyaa sida fudayl ibnu ciyaad low kaanat lii dacwatun mustajaabatun la jacaltuha fi sultaan duco mustajaaba ah haddaan yeelan lahaa oo laygu odhan lahaa hal ducaa lagaa aqbalayaa ducadaa waxaan ugu ducayn lahaa madaxda waayo hagaagooda wax badan baa ku hagaagaya marka waxay ku dadaali jireen culammadii hore inay madaxda u duceeyaan oo salaax iyo wanaag ugu duceeyaan xataa hadduu markaa qaldamo oo markaa wax khalada la yimaado in loo duceeyaa fiican inuu ilaahay hagaajiyo towbadda waafajiyo yacni markaa u waafajiyo yacni salaaxa iyo wanaagga iyo khayrka ilaa a'immada qaarkood ay yidhaahdeen min calaamaati ahlibidac calaamaadka ahlulbidaca waxaa ka mid ah in madaxda la habaaro a'immadii hore qaarkood baa laga soo naqliya alimaam lbarbahaari kitaabkiisa sharxu sunna waxa uu qorayaa calaamaadka ahlubidaca inay ka mid tahay inay madaxda habaaraan barbahaari wuxuu ka mid ahaa culammadii hore mutaqadimiinta ahayd buu ka mid ahaa saddex boqol iyo wax yar ayuu noolaa qarnigii afraad dhexdiisii ayuu dhintay weliba xagga awaa'ilku u dhowaa dhimashadiisa taasi waxay ku tusinaysaa siday ugu dadaali jireen a'immadii hore ducada madaxda loo ducaynaayo aynay iska ilaalin jireen inay habaaraan allaahuma alduf bicabdika sultaanina wawafiqhu limasaalixi alaakhirati waaddunya waxabibhu ila alraciyati waxabib alraciyata ilayh taasi waxay ahayd madaxda muslimiinta si guud loogu ducaynayay allahuma aslix wulaata almuslimiin marka madaxda mid weliba beledkiisuu de madax ka yahay halkaa bilmunaasaba aan baraarujiye wulaatu waxaa caanbaxday laamka in la shido oo wulaati almuslimiin la yidhahdo wa hada khalad laam kuma shidna waa mukhafaf wulaata almuslimiin weeye waalin wulaah sida qaadin qudaah yacni waxaa weeye qaadin qudaah raamin rumaah raamin rumaah waalin wulaah waxaa la mida hulaah yacni ghulaatu takfiir in la yidhahdo laamka idaafa bimacnaa fii marka laamkaasi cala kulli xaal waa mukhafaf marka madaxdii muslimiintaa si guud loogu duceeyey si gaara ah haddaba madaxdii beledka uu joogana waa aynu si khaasa ugu duceeyaa allahuma alduf bicabdika sultaanina ilaahayow yacni u dhimriyo u naxariiso addoonkaaga oo sultaanina madaxdayada ahaatay yacni boqorkayaga ahaaday wa wafiqhu limasaalixi alaakhirati waaddunya waafaji masaalixda aakhiriyata adduunyadaba waxabibhu ila raciya jeclaysii raciyada jeclaysii ka yeel miday racyaddu jeceshahay marka ilaada marka loogu gudbiyey waxay noqonaysaa ka ilaaga lagu gaadhsiiyey ayaa xaabbin noqonayo oo jeclaanaya kan kalena maxbuub buu noqonayaa wax la midataynu soo marray waxabibhum ila araciyati qaar maxbuubiin ah oo raciyaddu jeceshahay ka yeel waxabib araciyata ilayhim racyadana qaar maxbuubiina oo iyagu jecel yihiin ka yeel halkan waxay noqonaysaa waxabibhu ila mid maxbuuba oo raciyadu jeceshahay ka yeela waxabib xabbib ilayh raciyaddana dadka shacabka ana waxaad ka yeeshaa qaar maxbuubiina uu isagu jecel yahay oo nebigu sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi madaxda waxa ugu shar badan aladiina talcanuunahuma yalcanuunakum kuwa idinkuna nacdalaysaan iyaguna idin nacdalaya kuwaasaa ugu shar badan dee waxaana ugu wanaagsan kuwa markaa waxaweye yacni raciyadduna jeceshahay iyaguna racyadda jecel waxaa lagu jeclaanayaa dee waa wanaagun baa lagu jeclaanaya wa yaquulu baaqiya dacawaati almadkuurati fii jumlati alwulaa wuxuu odhanayaa ducooyinka kale lagu sheegay yacnii duuduubka madaxda lagu sheegay tii hore lagu sheegay tafaasiil aan tii hore lagu sheegaan tan dambe lagu sheegin oo ah wawafiqhum lilcadli fii racaayaahum walixsaani ilayhim washafaqati calayhim walrifqi bihim walictinaabi bimasaalixihim yacni ila aakhirih wa yaziidu wuxuu kordhinayaa allahuma axmi nafsahu wa bilaadahu wa allaahuma axmi nafsahu wa bilaadah ilaahu naftiisa ilaali beledkiisana ilaali wa sun tubbaacahu nusakha qaar waxay qorayaan atbaacahu laakiin waa bimacnan wa sun atbaacahu wa ajnaadah waxaad ilaalisaa kuwa atbaacdiisa isaga markaa daba joogee raacaya atbaacdiisa ee raaca iyo ciidamadiisaba ilaali wansurhu calaa acdaa'i iddiin uga gargaar cadowyada diinta bimacnaa kuwa diinta la cadowgaa hadday la dagaalamaan ilaah u hiili isaga u hiili wasaa'ir almukhaalifiin kuwa kale marka waxaa mukhaalifiintaana buqaadi iyobaa soo gelaya ilaa waxaa dhici karta buqaadi inay ku baxdo yacnii ta'awul iyo wax markaa xoogaa cuskanaya mukhaalifiinta kalena ilaahay uga gargaar wawafiquu liisaalati almunkaraat waxaad waafajisaa waxyaalaha shareecadu diidday ee munkarka ah inuu baabbi'iyo waafaji wa idhaari almaxaasini wa anwaaci alkhayraat waxyaalaha wanaagsan inuu muujiyo waafaji wa anwaaci alkhayraati noocyada khayraadka inuu muujiyo waafaji wa zid ilislaama bisababihi duhuuran daahiran yacni kordhi islaamka sababtiisa ku kordhi nusakha qaar waxay qorayaan bisayfihi waa markaa waxay noqonaysaa macnuhu waa isu tegayaan seeftiisa islaamka ku muuji islaamka ku siyaadi yacni muuqad yacni markaa muuqdo oo daahir ah sababtiisa ku kordhina waa saasi leeg waxaa soo gelaya xagga gacantiisa iyo xagga afkiisa mid walba wa acizahu wa raciyatahu iczaazan baahira ilahu cizee isaga waxaa lagu cizoobaana waa taaco macsida waa lagu dulloobaa wa jucila adillatu wasagaaru cala man khaalafa amrii aatuu nabigu yihi sala allahu alay wasalam wa raciyatahu racyadiisana dadka uu xukumona cizee iczaazan baahiran yacni cizayn la yaab leh allaahumma aslix axwaala almuslimiina wa arkhis ascaarahum ilaahayow hagaaji xaaladaha muslimiinta wa arkhis ascaarahum sicirradooda jabi waa ashyaadu qaar jaban oo rakhiisa ah, oo wax yar lagu helayo ka yeel hadday ascaartii jabto miyaan yacani dhibaata imanayn yacni waxay tahay qaacidada marka hore iqtisaadka waxay tahay yacni maa kasura rakhus yacni wixii farabataa waa jabaan shaygu hadduu bato wuxuu noqdaa shay rakhiis ah ya wamaa caza qala shaygii casiis noqdo oo naadir noqdo oo yaraadaana waa qaaligaroogaa iminka dahabku hadduu arlada u ool lahaa sida ciidda dee xabaddiisa xabadna cinaa la siisan lahaa laakiin markuu casiis noqday oo naadir noqday dee muxuu noqday shay qaaliyu noqday shay qaaliyu noqday siciradii inay jabaan waxa keensanaya waxay tahay inay waxaweye wax waliba rasras noqdaan oo farabataan taas marka ayaa keensanaysa marka waxa weeye ducada waxaa ku jirta dee waxa weeye barwaaqo iyo markaysa marka waxaan xaalad fiican marka in la gaadho wa arkis ascaarahum wa aaminhum fii awtaanihim ilaahu nabadgeli fii awtaanihim dhulalkooda ku nabadgeli marka xaggii amniga iyo xaggii yacni waxa weeye cuntada mid walba dee waxa weeye inay hagaagta ayaa ilaahay laga baryaa yacani labadaasina waxbay waa wada socdaan amnigii haddii la waayo nicmadii waxa weye waa la waayo maciishadii lagu noolaanaya hadii la waayona waa saas ilaag saas aawoodee qaryadii yacni la timi kufraanu nicam maxaa lagu cadaabay faadaaqahum allahu libaasa aljuuci waalkhawfi bima kaanuu yasnacuun wuxuu ilaahay dhadhan siiyey hugii gaajada iyo hugii cabsida ya waa laba musiibo nicmada dhammayska tiranna waa maxay adduunyo waa in labadaaba nabadgelyo lagu helo alladii acamahum min juucin wa aamanahum min khawf haddamaaragtaa nicmat dunya dee xaggii gaajada iyo xaggii cabsida labada mid walba inuu ilaahay ka nabadgeliyo oo qaar ka aamina ka yeelo marka wa arkhis ascaarahum wa aaminhum fii awtaanihim waqdi duyuunahum ilaahu daymankooda gud oo daymanka ka bixi wa caafi mardaahum caafimaad sii kuwooda buka wansur juyuushahum u gargaar ciidamadooda wasallim ghiyaabahum nabadgeli oo soo nabadgeli kuwooda maqan wa fukka asraahum yacnii soo furo oo soo daa kuwooda la qafaashay washfi suduurahum bogsii laabahooda iska jir inaad tidhahdo wa ashfi hamsadu waa hamsatu waslin laa hamsatu qacin ashfi haddii la yidhaahdo ahlucilmiga qaarkood waxay dhahen waxay noqonaysaa habaar hadduu ku duceeyo markaysaa ruuxu yidhahdo allaahuma ashfina allaahuma ashfina wadaad baa arkay markaysaa wadaad ku ducaynaya allaahuma ashfina allahuma ashfina ninku ina laayanay qabta markaasu waa maxay markaasuu wuxuu leeyahay ilaahuna laah ilaahuna halaag buu leeyahy na dil dadkina aamiin aamiin bay leeyihin ashfina buu isaguna ku ducaynaya wadaadku u sheegaa u tegay oo dabeedna markaasuu ku baraarujiyey markaasuu dee naqli haytusa naqli anugu ashfina baan u haystaa waxaa laga soo naqliyaa shaafici inay gabadhi ku tidhi allahu yashfiik marka waxaa laga soo naqliyaa inuu yidhi allahuma biqalbiha laa bilisaaniha ilaw qalbigeeda iqaad u ducee bay isleedahay oo caafimaad ugu duceeyey carabkeeda ha ii qaban allahuma biqalbiha laa bilisaaniha washfi suduurahum bogsii laabahooda oo hamsadu hamsatulwasli bay ahayd haddii qaci laga dhigo waxay noqonaysaa hamse in la keenay hamsadu waxay noqonaysaa lisalbi walisaala yacni shifaaga ka suuli bay noqonaysaa shifaaga haddii laga suuliyana maxay noqonaysaa caafimaadkii haddii laga suuliyo de waxay noqonaysaa markaa in la dilo wa adhib kayda quluubihim ilaahu tagsii cadhada qalbiyadooda tagsii wa baynahum ilaahu isjeclaysii oo waxaad ka yeeshaa muslimiintaasi qaar isjecel wajcal fii quluubihim aliimaana waalxikma waxaad ka yeeshaa iimaan iyo xikmadi qaaray ku sugan tahay qalbiyadooda ka yeel wa calaa millati rasuulika sala allahu alayh wasalam waxaad ku sugtaa diintii rasuulkaaga sala allahu calayh wasalam ku sug milladu waxay la macno tahay diin ha yeeshe waxay kaga duwan tahay cidda ka diin yeelanaysa oo ama rasuulka ama marka waxaa dadka ah ayaa loo nisbeeyaa millada sida diinullah loo yidhaahdo millatullah lama odhan karo an ittabic millata ibraahiim millada ayaa loo tiiriyey ibraahiim baa loo tiiriyey ibnu cabaas baa waxaa la yidhi adigu ma waxaad ku sugan tahay millatu cusmaan mise millatu cali baad ku sugan tahay labada iyama markaasuu lastu calaa millati caliyin walaa calaa millati cuhmaana bal ana calaa millati rasuuliillaahi muxamadin sala allahu alay wasalam milladda cali iyo milladda cuhmaan midna kuma sugnayn milladii rasuulkaan ku suganay buuhi marka milladda waxaa loo nisbeeyaa cidda ka diin yeelanaysa tadayunkoodaa loo nisbeeyaa wuxuuna u nafiyey oo uu yidhi markaa milladda cali iyo milladda cusmaan toonna kuma sugni yacni cali iyo cusmaan dee macsuumiin maaha waa qaldami karaan dee midna qaladkiisa ku raaci maayo midna u tacasubi maayo laakiin nebi maxamed sala allahu alay wasalam ma qaldamayo saas aawadeed nebi maxamed baan raacaya buu jeedaa macnuu ka tilmaamaya waa saas wa awzichum an yuufuu bicahdika aladii caahadtahum yacni ku ilhaami inay oofiyaan ballankaagii aad kula ballantay caahadtahum calayhi ballankaagii aad kula ballantay inay oofiyaan yacni ku ilhaami wansurhum calaa caduwika wa caduwihim ilaahu u hiili yaga oo waxaad uga helisaa cadowgaaga iyo cadowyadoodaba waxay noqonayaanna islaam mid bay noqonayaan bimacnaa gaalada iyo wixii kale ee marka ahlu dalaal ah ay la dagaalamayaan yacni uga hiili oo iyaga u hiili ilaaha alxaqi ayaa ilaaha alxaq ilaahay xaqa ahaayo wajcalnaa minhum yacni qaar ka mida naga yeel oo kuwa awsaafta iyo sifooyinka wanaagsan ku sugan yacni qaar ka mida naga dhig ila wax badanoo khayru ku duceeyey allahuma ajcalhum aamiriina bilmacruufi faaciliina bih ilaah waxaad ka yeeshaa qaar macruufka amraya waxa san ee wanaagsan faaciliina bihi macruufkii wanaagsanaana samaynaya naahina cani ilmunkari xumaanta qaar reebaya ilaahu ka yeel mujtanibiina lahu xumaanta haddana ka dheeraanaya muxaafidiina calaa xuduudika qaar ilaalinaya ka yeel xuduuddaada daa'imiina calaa taacatik daa'imaayo joogtaynaya taacadaada oo si joogto ah oo daa'ima ula imanaya mutanaasifiina nafahooda ka garsooraya oo cadaalad ku dhaqmaya aan dulmi la imanaynin mutanaasixiina isu naseexaynaya yacni mid waliba kale u naseexaynayo oo waxa wanaagsanaya waxa khayr ku jira uu tilmaamaayo allaahumma sunhum fii afcaalihim wa aqwaalihim waxaa ku sugan ducada inuu ugu ducaynayo inay macruufkii iyo wanaaggii amraan wanaaggana la yimaadaan xumaantiina reebaan xumaantana ka dheeraadaan ilaa waxaa dhici karta dadka qaarkood intay xumaantii reebaan oo wanaagga amraan haddana iyagu xumaantii inay la yimaadaan wanaaggiina ka tagaan taasi waa nuqsaan kamaalku waa maxay waa in labada waajib la wada guto oo wanaaggii la amro xumaantana la reebo haddana wanaagga lala yimaado xumaantana laga tago oo laga dheeraado qaar xuduuddii ilaalinaya ilaahow ka yeel taacadana joogtaynaya dadka qaarkood waxaa laga yaabaa marna inay taacada fara badiyaan oo taaco fara badan la yimaadaan mar kalena waxaaba laga yaaba taacadii inay kama tagaanba de khayrkuna wuxuu ku jiraa in khayrka la joogteeyo axabu lacmaali ila allahi adwamuhu wa inqal camal ilaahay wuxuu ugu jecel yahay ka la joogteeyo faralna marnaba lagama tegi karo haddii laga tago waa dembi xataa camallada sunnada ah ee aan waajibka ahayn waxa fadli badan ka la joogteeyaa fadli badan oo la daa'imo allaahumma sunhum fii afcaalihim wa aqwaalihim ilaali fii afcaalihim ficiladooda waxay samaynayaan ilaali wa aqwaalihim odhaahyadoodana ilaali macnii ilaali waxaa loo jeedaa sida wanaagsan waafaji oo ka ilaali dembiyada iyo iyo xumaanta wa baarik lahum fii jamiici axwaalihim u barakee xaaladahoodao dhan sheikhu duco dheer ayuu soo arooriyey ducadanna wada ma'suur ma aha waa duca uu isagu soo dooray bacdigeedna waa ma'suur oo axaadiistaya bay ku soo aroortay bacdi ka midii wuxuu uga jeedaa dadkii aan ducooyin qaybsanayn ducadan oo kale inuu u laqimo si ay ugu ducaystaan markay qur-aanka khatimaan laakiin duco gaaroo ruuxa markaa si gaara sunno ugu ahi ma jirto ee in ducaysto caam ahaanuun ayuunbaa dee asarka laga qaadanaya khayrka adduunya khayrka aakhira lagu ducayso ruuxuna markuu ducaysanayo waa inagii soo sheegnay naftiisa waa inaan ducada ku koobin waa inuu muslimiinta kalena u duceeyaa ducadu waa muhim waa shay qaali ah wa yaftatixu ducaa'ahu wa yakhtimuhu biqowlihi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiina xamdan yuwaafii nicamahu wa yukaafi'u masiida wuxuu ku furfuranayaa ducadiisa kuna khatimayaa biqowlihi odhaahdiisa uu yidhaahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu mahad jinsiga xamdi ama mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay rabbilcaalamiina khalaa'iqda rabbigood bay u sugnaatay xamdan yuwaafii nicamah ay axmaduhu xamdan ilaahay waa u mahadnaqaya mahadnaq mahadnaqaasoo yuwaafii nicamahu la kulmaya oo gaadhaya nicmooyinka ilaahay wa yukaafi'u masiidah wa yukaafi'u yacnii u dhigmaya masiidahu dheeraadkiisana markaa u dhigmaya bimacnaa nicmooyinka uu ilaahay noo kordhiyeyna yani markaa u dhigmaya ahlucilmiga qaarkood waxay odhan jireen qaab ilaahay loogu mahadnaqo waxaa ugu fadli badan in la yidhaahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin xamdan yuwaafi nicamahu wa yukaafi'u masiidah taasaa ugu fadli badan bay yidhahdeen culamada shaaficiyada qaarkoodna saas yadaa waaba qoreen imaamu nawowi laftiisu kutubihiisa qaarkood waxa uu ku sheegayaa wax asala uma haya buu odhanaya inay tahay jullu lxamdi marka dambu deedna wuxuu sheegayaa inuu dib ka helay yani shay daciifa lagu soo wariyey waxaan filayaa rawdada inuu saa ku sheegi jireen calaa kulli xaal xadiis baa soo arooray xadiiskaasoo sheegaya nebi aadam markii arlada lagu soo dejiyey in la baray alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin xamdan yuwaafi nicamahu wa yukaafi'u masiidah dabeedna lagu yihi majaamic alxamdi baanu ku barnay laakiin xadiiska sidaa ku soo arooray ma sugna waa daciifun jiddan culamada qaar waa mawduuc bay yidhahdeen xadiis nebiga ka sugan ma aha mawduucba bay gaadhsiiyeen culamada qaarkood cala kulli xaal xadiiskaas waa daciif ma sugna maadaama uu daciif yahay waxba laguma dhisi karo marka daliil sheegaya afdalu alxamdi inay tahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin xamdan yuwaafii nicamahu yukaafiu masiidah daliil sidaa sheegaya ma jiro yuwaafii nicamahu waxaa lagu fasiray siduu nawowi laftiisuba ku fasiraayo wuxuu gaadhayaa nicamka ilaahay an yasilu ilayha fa wa yukaafiu masiidah wuxuu u dhigmayaa yacnii ziyaadooyinkii nicmada uu kordhiyey ayuu u dhigmayaan oo shukrinaqu laba arrin buu keensadaa nicmada hore ee joogta waa sugaa nicmo dambe oo ziyaado ana waa sababaa waa qaydun linicmati almawjuuda waana sababun linicmati almafquuda shukrinaqu wuxuu dabar u yahay nicmada joogta oo sababtiisaa nicmada joogta lagugu baaqi yeelayaa markay nicma ku sugnaato inaad ilaahay ugu shukrido ugu mahadnaqdaa waxay sababaysaa inay nicmadaasi ku baaqi noqoto wuxuu kaloo sababayaa nicmo aan joogin in ilaahay kugu nicmeeyo waxaana laga qaatay labadaba aayadda oo allah yidhi lain shakartum la'asiidannakum haddaa shukri naqdaan waa idiin kordhinaya kordhinta uu kordhinaya maxay keensanaysaa dee intii hore la baaqi yeelo tu dambana lagu daro xaggee laga qaatay in tu kale lagu darayo aayadda manduuqeeda weeye la'asiidannakum ta hore in la baaqi yeelaya say ku tusinaysaa waxay ku tusinaysaa haddii tohore aynay baaqi noqon lahayn dee may siyaadeen bal foosto daloosha adigu dhaami intaad ku shubaysaba waxaa laga yaabaa in ka badan inay ka baxdo marka biyuu kordhi maayaan yaa marka kordhinta la kordhinayo nicmadii waxay keensanaysaa tii hore inay baaqi noqonayso toddobana lagu daray allahuma salli wasallim calaa muxammadin wacalaa aali muxammed kama sallayta cala ibraahiima wacala aali ibraahiima wabaarik cala muxamadin wacala aali muxamadin kama baarakta cala ibraahiima wacala aali ibraahiima fi lcaalamiina inaka xamiidun majiid asalaatu libraahimiya uu nebigu amray sala allahu alayh wasalam in salaadda gudaheeda loogu salliyo allaahumma ilaahayow salli yacni ku salli oo u naxariiso ama salli yacni ammaan oo malolaclaha ka ammaan wasallim yacni salaam ama nabadgeli calaa muxamadin muxamed sala allahu alayh wasalam wacalaa aali muxamed iyo qaraabada nebi muxamedba sala allahu aleyh wasalam kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiim yacnii salli la mida ku salli salligaad ku salliday nebi ibraahiim iyo wa calaa aali ibraahiim qaraabadii nebi ibraahiim aad ku salliday salli la mida ku salli wa baarik calaa muxamedin wacalaa aali muxamed ilaahu barakee markaa nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam wa calaa aali muxamed qaraabada nebi muxamedna sala allahu aleyh wasalam barakee waa qaraabadiisa mu'miniinta ah baa loo jeedaa ama ciddii gaalnimo ku sugan walow qaraabadiisa haba ahaadaanbe ducadan waxba kuma leh abulahab iyo ma soo gelayaan kamaa barakta calaa ibraahiima wa calaa aali ibraahiim barakayn la mida barakayntaad barakaysay ibraahiim iyo aalkii ibraahim bimacnaa qaraabadii ibraahim aad barakaysay baraka la mida waxaad barakaysaa muxamed iyo qaraabadiis mu'miniinta ah fi alcaalamiina xaal ibraahim iyo aalkiisu caalamiinta ay ku jiraan ay ka mid yihiin innaka xamiidun majiid adigu waxaad tahay ilaahayow xamiidun ay maxmuudun mid la mahadiyaa tahay oo mahadsan majiidun waxaad tahay mid sharaf badan baa tahay oo khayr badan salaadan waxaa la yidhaahdaa salaatu libraahimiya kayfiye nebiga loogu salliyana sala allahu aleyh wasalam waa kayfiyadda ugu fadliga badan ha yeeshee nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu amray salaadda gudaheeda in loogu salliyo laakiin wakhtigaan salaad lagu jirin kayfiyadani mutacayin ma aha saxaabadii nebiguna sala allahu aleyh wasalam kayfiyaad kaley ugu sallin jireen wakhtiyada aynay salaada ku jirin bale aasaarta qaarkood iyo axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay kayfiyaad kale sida ducaa dukhuul masjid iyo alkhuruuju minha wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ama alfaado kale oo saxaabada laga soo naqliyo aasaarta qaarkood ku sugan saas aawoodee culamada qaarkood waxay yidhahdeen kayfiyadani waxay khaas ku tahay fi salaati ee khaarija asalaati nebiga iyo saxaabadiisa kama soo aroorin kayfiyadan ku sallin jireen ahlucilmiga qaarkood saasay yidhahdeen mawdican kamaa sallayta agsarka culammadu waxay maraan in tashbiih tahay waxaana isweydiiyaan mushabbaha iyo mushabbahu bihigu waxa la yskaga shabbahaayo mushabbahu bihiga ayay ku xoog badnayd sida macruufkee la yaqaan haddana fadaaisha waxaa la garanayaa nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam in fadaaishu ku kamaal badan yihiin marka mushabbahu bihigii siduu ibraahim iyo aalkiisa u noqday iyadoo la ogsoon yahay waxa la yskaga shabbahaayo laba carabi ahaan marka la isku shabbahaayo inay mushabbahu bihiga ku xoog badan tahay jawaabo kala duwan bay culamadu kaga jawaabeeno mutacadida waxaa ka mida ah in la yidhaahdo kamaa sallayta calaa ibraahiima wa calaa aali ibraahiim aalka ibraahim waxaa ku jira nebiyo badan aalka muxammadna dee nebiye kuma jiraan ee muxamed keliyaa nebi ah qaraabadii nebi maxamedna cid ambiye kama soo bixin marka majmuuca nebiyadaas oo isku dhan iyo ibraahiim mid walba salligii gaarnimo aad ugu salliday ayaa lagu shabahayaa marka maxamed iyo aalkiisa in lagu salliyo marka majmuucooda wixii u sugnaaday ayaa isaga khaas ahaan loo siinayaa qaraabadiisana wax laga siinaya kaasi waa weji wejiga labaad waa in la yidhaahdo oo ka sii fiican kaas waa in la yidhahdo moxamed laftiisu wuxuu ku jira aalka ibraahim waayo tafirtii nebi ibraahim buu ka mid yahay saas aawoodee macnuhu wuxuu u dhacayaa yacni nebi moxamed sala allahu alayh wasalam iyo aalkiisa ku salli oo salaam oo barakee sidaad ugu salliday ee u salaamtay ee u barakaysay ibraahim iyo aalkiisa oo muxammedna ka mid yahay intaasoo dhanba sidii intii hore ugu sugnaatay in la mida ah hadda u sug maxamed iyo aalkiisa calaa haada waa caddahay markaana marka saas la yidhaahdo macnaheedu waxay noqonaysaa waadix asheekh ibnu cuthaymiin isagu weji kalu la yimi waa in layaha kaafku waa tacliil shabih bikaafin wa biha tacliilu qad yucnaa wazaa'idan litawkiidin warad oo macnuhu wuxuu dhacayaa salligaad ku salliday daraaddeed liajli salaatika calaa ibraahiima wa calaa aali ibraahiim maxamed ku salli iyo aalkiis oo tacliil laga dhigo aan tashbiihba laga dhigin halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk